والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد سhayb الrumi suhayb الrumi ayaan qaadanaynaa saxaabiga taariikhdiisa rabixa albaycu beecii wuu ribxay yaa abaa yaxyaa abaa yaxyow abaa yaxyow beecii waa lagu faa'iidey muxammedun baa yidhi rasuuluullah munaasabadda iyo habka iyo sida ay ku timidna taariikhda markaan gudaha ka galnaan ogaan doonnaa suhayb alruumiyu suhayb alruumi waman minna yaa naga mid ah waman yaa minaa annaga naga mid ah macshara almuslimiina muslimiinta macshartoodiiyay laa yacrifu aanan garanaynin suhayban arrumiy suhayb arruumi yaanan aqooninoo annaga naga mid ah walaa yalimu oo aan wax ka ogayn walaa yalimu oo aan wax ka ogayn biطarafin waxoogaa oo min akhbaarihi daraf ama qayb ama waxoogaa akhbaartiisa ka mid ah yaa naga mid ah oo aan waxba ka ogeyn baa la yidhi wa tanfiqu waxoogaa haddana oo min siiratihi wax yar oo siiradiisa ka mid ah yaa annaga naga mid ah oo aan markaa garanaynin laakinna laakiinse alladii midka laa yacrifuhu aysan aqoonin alkahiirun in badan oo minaa annaga naga mid ah waxa waaye huwa asaga anna suhayban suhayb lam yakun inuusan ahayn ruumiyan reer rooma inuusan reer roomaanka ka mid ahayn dad badan oo annaga naga mid ah kaasaysan garanaynin wa innamaa kaana carabiyan suhayb waa carabi khaalisan oo khaas ah nin carab ahoo carabnimadiisu ay khaalis tahay waayo khaalisan numayri alab aabbihii waa reer numayri tamiimiyu lum hooyadiisna waa reer bani tamiim idan labada jihaba wuxuu ka yahay carab saafi ah waliintisaabin u nisba sheegashada suhaybin suhayb loo nisbeeyey ila ruumi inuu reer ruum yahay oo dadka suhayb arruumiyun ay u yidhaahdeenay dadka u maleeyeen inuu reer roome yahay nasabiyaadkaa iyo meeshaa loo tiiriyey qisatun qisa ku jirta maa tasaal aysan ka zuulin taciihaa inay xifdiso daakiratu taariikhi taariikhda daakiradeeda iyo xusuusteedii maskaxdeeda inay xafido qiso aan ka zuulin baa ku jirta wa tarwiiha oo ay wariso amay ka sheekayso asfaarahu taariikhda asfaarteeda kutubaheeda waa weyn ilaa asfaarta waa kutubaha waaweynka cilmiga xambaarsan baa la yidhaahdaa ee sheeko ay aad iyo aad uga sheekeeyeen ayaa ku sugan oo ku jirtaa sababta oo ninkaa suhayb arruumi loogu nisbeeyey fa qubayla albacati soo saaritaankii bacdada nebiga sala allahu calayhi wasalam ka hor bixawaalay ciqdayni laba labaatanaad oo min azamaani zamanka ka mid ah caqdayn waxaa loola jeedaa waa laba labaatanaad ka hor waa macnaha laba tobanaad dheh laba tobanaad ka hor intaan nebiga la soo dirin oo min azamaani waa labaatan sane kaana yatawallaa kaana wuxuu ahaa yatawallaa mid xukumo oo madax u ah alagulla meesha lagu magacaabo waa magaalo qadiim ah ayaa la yidhaahdaa oo hadda soo gashay basra oo waxay ka mid noqotay gobolka mid ah magaaladaas ayaa waxaa xukumi jiray baa la yidhi sanaa si ninka lagu magacaabo sinaan bin maalik annumayriyo ninka magacaas wata ayaa boqor ka ahaa oo min qibali kisra kisra dhankeeda ayuu boqor uga ahaa melikilfurs furs boqorkoodii kisra ahaa ayaa ninkaa lagu magacaabo sinaan bin maalik annumayriy oo weliba noqon doona suhayb aabbihii ayaaba magaalada boqorka ahaa oo u talin jiray wa kaana sinaan wuxuu ahaa axabba awlaadihi ilmihiisa midka loogu jecel yahay ilayhi xaggiisa tiflun canug yar oo lam yujaawis alkhaamisata min cumrihi aan weli gudbin oo aan ka tallaabsanin cumrigiisa shan sano shan cumrigiisa aan weli dhaafin ayuu aad u jeclaa dacaahu loogu yeedho suhayban suhayb wiil suhayb la yidhaahdo shan sano aan weli dhaafin ayuu owlaaddiisa aad ugu jeclaa ninkaa kaana suhayb suhayb wuxuu ahaa baa la yidhi ashar alwaj mid wejigiisu aad u cad yahay caddaanta nimanka romaanka ah ayuu lahaa oo aad buu wejigiisa u caddaa axmar ashacab timihiisa miday guduudan yihiin ayuu ahaa oo mutadafiqa ay ka soo burqanaysay annashaati firfircoonaanta nin aad u firfircoonoo nashaadkiisa uu burqanayo uu daadaadanayu ahaa daa caynayn laba indhood u saaxiib ahoo tattaqidaani ka huraya fitnatan garaad iyo wa najaabatan caqli wuxuu lahaa laba indhooday ka soo burqanay ay ka hurayaan macnahay aad uga soo muuqaan waaye garaad iyo najaaba waa caqli wa kaana ilaa daalika intaa waxaa u dheeraa inuu ahaa mimraaxan wiil cayaar badan aad buu cayaar badnaa cadba ruuxi ruuxdiisuna ay macaan tahay cadba ruuxi macnaha waxaa loola jeedaa xagga dabcigiisa iyo xagga mataqaanaa e, e, e, ruuxdiisa ama dabeecaddiisu ay aad u macaan tahay fiican tahay yudkhilu wuxuu gelin jiray alsuruura farxadda calaa qalbi abiihi aabbihii qalbigiisa ayuu farxad ku abuuri jiray mar kastuu arko wayantasicu minhu wuxuu ka siibi jiray aabbihii humuuma almulki mulkiga iyo maamulka iyo boqortinimada humuunkeeda iyo murugteeda intizaacan siibid mar allaale markuu canugiisaan yar arko aad buu u farxi jiray wuxuuna iloobi jiray humuunka iyo murugta qalbigiisa ku jirta ee maamulka iyo boqortinimada ah madad way la tagtay ummu suhaybin suhayb hooyadii maca ibniha ayadii canugeeda alsaqiiri ee yaraa iyo wa طaa'ifatin koox oo min xashimihaa xashimteeda ka mid ah waa hoosjoogayaasheeda dadka guriga uga shaqeeyay hoosjoogayaasheeda ah koox ka mid ah iyo wa khadamihaa khaadimyaalkeedii iyo kuwii u shaqaynahayay ilaa qaryatin qaryo ayay aadeen athaniya lagu magacaabo oo min ardi alciraaqi ciraaq dhulkeeda ka mid ah suhayl hooyadii iyo asaga iyo koox shaqaalaheeda iyo hoosjoogayaasheeda ka mid ah ayaa waxay aadeen magaalada oo min ardi alciraaqi dhulka ciraaq ka mid ah maxay u baxeen alaban alab iyo raadin liraaxati raaxo ay raadinayeen iyo wlistijmaani waxay raadinayeen oo kale nasasho inay waxoogaa ku soo nastaan ilan dadka lacagta leh inta badan sida loo joogo waa iska baxaanoo meelaha ay nasasho iyo dalxiis u tagaan gabadhan bacdamaa nin boqor uu markaa qabo ayadii cunugeedii shaqaalaheedii way baxeenoo dhulkaa ciraaq ayay markaa u tageen say ugu soo nastaan raaxana ay markaa ugu soo qaataan fa adaarat waxaa weeraray oo soo weeraray cala alqaryati qaryadii ay joogeen sariyatan koox oo min saraayaa jayshi ruum ciidankii ruum ilaalo ka mid ah iyo koox ka mid ah ayaa soo weerartay meeshii ay joogeen fa qatalad waxay dishay xuraasahaa waardiyaalkeedii ayada raggii waardiyeynahay ayay dileen amase xuraasahaa waxaa dhici karta magaaladii ay joogeen taniya ahayd in xuraasadeedii ay markaa dileen mar allaala markay soo weerareen bay dileen baa la yidhi xuraasadeedii wanahad wanahad bad waxay boobtay oo ay dhaceen oo ay ka faramaroojiyeen amwaalahaa maalkii ay wadatay wa asarad waxay siraysteennay qafaasheen daraariyahaa dumarkeedii carruurteeda oo magaaladaa degganaa fa kaana fii jumlati man intii la qafaalay fa kaana wuxuu ahaa fii jumlati man asarathum intii ay qafaasheen waxaa ku jiray suhayb suhayb baa ku jiray canugeedii yaraa dadkii gacanta lagu dhigay ayuu markaa ku jiray waqad ataaxa bacda biica waa la iibiyey suhaybun suhayb waxaa lagu iibiyey fii aswaaqi raqiiqi addoommada suuqii la geyn jiray oo bibilaadi ruumi ruum bilaadeedii markaa ka mid ah wa jacalat waay guda gashay waxay guda gashay tatanaawaluhu inay isku dhiidhiibto alaydii gacmaha macnaha gacmaha inay isku dhaafdhaafaan ayay guda gashay suhayl oo fayantaqilu uu ka guuro min khidmati sayidin sayid khidmadiisii shaqayntiisa ilaa khidmati aakhara nin kale u shaqayntiisii inuu u guuro kan markuu iibsado cabbaar u shaqeeyo waa iska iibinayaa oo mid kale haddana sii iibsanaya saasuu markaa noqday sha'nuhu xaaladiisa fii daalika arrintaa ah waa ka sha'ni alaalaafi kumaankii almu'allafati ee laysku soo ururiyey ama laysku soo ururiyoo laysku keenay kumaankii oo min alarqaa'i addoommada ka mid ah ayuu ka mid noqday sha'nigiisa alladiina kuwaasoo keenuu ahaa yamla'uuna kuwa ka buuxsamay qusuura bilaadi ruum bilaadii ruum qusuurteeda iyo guryaheeda addoommadii laga soo buuxiyey ayuu markaa ka mid noqday ama aalaafi almu'allafati kumaankii kun ama alaalaafi kumaankii almu'allafati ee laysku soo ururiyo laysgu keenay ayuu ka mid noqday oo min alariqaaya addoommadii ka mid ah aladiina kaanuu yamla'uuna soo buuxsamoo laga soo buuxiyey qusuura bilaadi ruum walaqad ataaxa waxay u suuro daalika arrintaa lisuhay an yanfuda inuu galo an yanfuda ayay u suuro inuu dhex galo amuu ka dhex duso ilaa acmaaqi almujtamaci alrumiy bulshadii reer rooma acmaaqeedii iyo moolkeeda gudaheeda inuu galo yay arrintaa u suuro gelisay iyo wa an yaqifa inuu dul istaago calayhi korkiisa min daakhilihi daakhilkiisa mujtamacii reer ruum daakhilkooda inuu si fiican ugu kuur galo ou dul istaago fara'a suhayb wuxuu ku arkay bicaynayhi labadiisa indhood maa yucashashu waxa ay cushuushka ka dhigeen cashashka inta badan waa shimbirta guryaha ay dhisato ayaa loola jeedaa abbuulka ah waxay ku abbuul dhiseen fii qusuurihi qusuurtiisa waa reer roome min alradaa'ili oo akhlaaqaha xunxunka ah ayuu indhihiisii ku arkay iyo walmuubiqaati dunuubta muubiqaadkae wax halaagtaa wasamica wuxuu ku maqlay biidunayhi labadiisa dhagood maa yurtakibu waxa ay korahayaanay ku samaynayaan fiiha gudaheeda oo min almadaalimi waxyaabaha dulmiga iyo walma'aafimi waxyaabaha dembiga ah fakariha wuu nacay marka suhayb dalika almujtamac bulshadaa buu nacay bulshadaa buu nacay wa asdarahu waana xaqiray waa liiday macnaha inaysan waxba ahayn ayuu markaa u qiray wa kaana wuxuu aha suhayb yaquulu mid ka yidhaahda fii nafsihi nafsadiisa inna mujtamacan mujtamac ka haadaa saanoo kale ah laa yuطahiruhu laguma طahiro wax طahiri karaa ma jiro ila طuufaana طuufaan in lagu soo diro maahani bulsho saan u akhlaaq xun oo edabdaradan samaynaysaa waxa lagu طahiri kara waa طuufaan saasuu nafsadiisu ka lahaa wacalى الraqmi ayadoo ay jirto min anna suhayban suhayb qad nashaa inuu ku barbaaray fii bilaadi ruum ruum bilaadeedii oo washabba uu ku koray calaa ardiha arladeeda uu meesha ku weynaaday iyo wa bayna ahliha ehelkooda baynkooda wa cala araqmi ayadoo haddana ay jirto min annahu asagu nasya inuuba hilmaamayba alcarabiyata carabiyadii luqaddii carabiga waayo canug shan sano aan gaarin oo room la keenay buu ahaa luqadii carabiga dhow ama sakaadda uu sigayba yansaaha inuu hilmaamo fa innahu asagu lam yadib kama maqnaanin can baalihi maskaxdiisa qadun weli annahu carabiyun inuu carab yahay ninka inuu carab yahay weli qalbigiisa kama maqnaanin oo min abnaa'i asaxaraa'i dhulalkaa saxaradae lama degaankaa ilmahooda inuu ka mid yahay weligii qalbigiisa kama baxin walam taftur kama go'in ashwaaquhu hilowgiisii laxdatan laxda ila alyowmi maalin uun alladii maalintaasoo yataxararu uu ka xoroobi doono fiihi maalintaa gudaheeda min cubuudiyatihi addoonnimadiisa maskaxdiisa marna shawqeedii hilowgeedii kama caajisin oo kama noogin maalin uun inuu ka bixi doono addoonnimada uu ku jiro oo wayalxaquu haleeli doono bibanii qowmihi banii qowmkiisii tolkiisa inuu dhex tegi doono marna maskaxdiisa kama daalin waqad zaadahu waqad zaadahu waxaa u ziyaadiyey xaniinan hillow ilaa bilaadi alcarabi uu u qaway uu u qabay mataqaanaa xaniinkii iyo hillowgii dhulkii carabta uu u qaway fowqa xaniinihi hillowgiisii ka kor waxaa ku sii siyaadiyey annahu samica inuu maqlay maalin kaahinan kaahin oo min kahaanati nasaara nasaare kuhaanteeda ka mid ah yaquulu u odhanaya lisayidin sayid oo min asyaadihi sayidadooda ka mid ah laqad adalla waxaa soo dhowaaday zamaanun wakhti yakhruju uu ku soo bixi doono fiihi wakhtigaa gudihiisa min makata maka oo fii jasiirati alcarabi carab jasiiradeeda ka mid ah nebiyu nebi yusadiqu rumaynaya risaalata ciisa bna maryama risaaladii ciise ibnu maryama ahaa diintii ciise ibnu maryam nebi rumaynaya oo jasiiradda carabta ka soo baxaya zamankiisa ayaa soo dhowaaday maalintuu saa maqlayna hilowgii carab xaggeeda inuu aado yaa hillow ugu sii darsamay waaye wa yukhriju annaasa dadka ka saari doona nebigaa min adulumaati mugdiyaalka ila annuuri iftiinkana u bixin doono uma intaa ka bacdi utiixat waxay u suuro gelisay alfursatu fursadii lisuhaybin uma intaa ka bacdi utiixat alfursa fursad ayaa u suuro gashay lisuhayb uu kaga baxsan karou kaga dhuuman kara meesha fawallaa waa jeestay haariban asagoo ka cararaya min riqi asyaadihi dadka saydyaalkiisii ahaa ee lahaa addoonnimadooda uu kaga cararay uu ka baxsaday wayammama wuxuu ula qastay wajha wejigiisa shadra maka dhanka makoon wejiga saaray meeshii uu ka yimid maba aadin ilin hadda wixii ka dambeeya diindoon buu noqday wuxuu noqday ninkaa tilmaamahaya maka inuu ka soo bixi doono nebi wanaagsan magaalada uu ku tilmaamay xaggeedu aaday waayo mana wuxuu u qasday uma uu saaray wejha wejigiisa shadra maka ummulquraa qaryo hooyadeed ayd wamaw'ila alcarabi carab meelihii ay u soo iilan jireen markaa ah carab meelahay u soo laabato waa makee meeshaa buu soo aaday wamabcaثi الnebiyi nebigii almurtaqibi la dhowrahayey la sugaayey meeshii laga soo bixinayey ahayd meeshaasuu soo aaday walamaa alqaa markii uu dhigtay uu ku tuurtay casaahu ushiisa fiihaa maka waxaa loola jeedaa waa markii uu degey ushiisii markii uu ku tuurtay macnaha waa markii uu soo degay aطlaqa الnaasu dadku waxay u bixiyeen calayhi dushiisa isma suhayb arrumiy suhayb ruumi saasaa loogu bixiyey suhaybkii reer ruuma ayaa loo bixiyey waxaana loogu bixiyey liluqnati lisaanihi carabkiisa adayga manaa carabkiisa inuusan carabiga ku hadli karin oo carabkiisa mudna uu ka yahay uu ka culus yahay iyo wa xumrati shacrihi timihiisa gududnaantooda uu egyaha sida nin talyaani oo kale markaasay suhayb ruumi ugu magac dareen waqad xaalafa wuxuu la xaliiftamay uu la heshiiyey suhayb sayidan oday oo min saadaati maka odayaashii maka ka mida huwa cabdullaahi bnu judcaan buu ahaaye watafiqa wuxuu galay yacmalu inuu uga shaqaynayo fi tijaarati tijaarad iyo ganacsi darrat waxay ku soo qubtay calayhi korkiisa suhayb waxay ku soo daadisay alkhayr alwafiira khayr farabae weyn iyo walmaal alkaiir maal fara badan tijaaro ayuu uga shaqayn jiray tijaaradaasoo ay u dhalisay dushiisa khayr weyn iyo maal fara badan hayra laakiin anna suhayban suhayb lam tansi ma halmaansiinin tijaaratuhu tijaaradiisa iyo wa makaasibuhu shaqadii uu shaqaynayey xadiida alkaahini kaahinkii hadalkiisa annasraaniy ee reer rasraani ahaa hadalkiisa marnaba ma hilmaansiinin shaqadii ganacsigii uu ku jiray fa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo marra uu soo maro ama uu ku soo dhaco kalaamu hadalkiisa bikhaatiri maskaxdiisa yusaa'ilu nafsahu mid nafsadiisa weydiiye ayuu ahaa fi lahfati si lahfad ah mataa yakuunu dalika arrintaa goormay ahaanaysa war arrintii kaahinka uu sheegay waa goorme si lehfa ah oo hilow uu ku jiro ayuu odhan jiray mataa yakuunu daalik wuu dhararsaday macnaha goormay ahaanaysaa wamaa huwa ma ka soo wareegin ilaa qaliilun ilaa wax yar maahane xataa jaa'ahu اljawaabu ilaa jawaabtii u timid jawaab baa u soo degtay fa fii daati yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah caada wuu soo laabtay suhaybun suhayb ilaa maka maka ayuu ku soo laabtoo min ixday raxlaatihi raxlooyinkiisii safaradiisa mid ka mida ayuu kusoo laab ka soo laabtayoo makuu soo galay fa qiila lahu waxaa loo yidhi ina muxamed ibni cabdillaah qad buciha waa la soo saaray maxamed ibni cabdilaahi baa la soo diray wa qaama waa istaagay yadcu nnaasa asagoo dadka ugu yeerahaya ila aliimaani rumayn billaahi alla la rumeeya waxdahu keligii wa wayaxuduhum ku guubaabinaya dadka cala alcadli cadaalad waalixsaani ixsaan fal yanhaahum ka reebaya can alfaxshaa'i waalmunkari fuxshiga iyo munkarka moxamed baa la soo bixiyo cabdulaahi canugiisii ahaa dadka ayuu iimaan alla la rumeeye keligii ugu wacayaa wuxuu ku gubaabinayaa cadaalad iyo ixsaan in la sameeyo wuxuu dadka ka reebayaa fuxshi iyo munkar faqaala wuxuu yidhi suhayb alaysa sawmaha muxamedkaad sheegayseen huwa asaga alladii midka yulaqibuunahu aad ugu naanaysi jirteen bilamiin sawmaha kii amiin la odhan jiray fa qiila lahu waxaa loo yidhi balaahaa kaa waaye faqaala wuxuu yidhi waayna makaanuhu aaway makaankiisii xaggee ka heli karaa hadda xaggee buu joogaa faqiila lahu waxaa loo yidhi fii daari اlarqam bni abi اlarqam cinda الsafaa buurta safa agteeda guriga ku yaalay arqam ibni abi اlarqam uu leeyahay meeshaasaad ka helaysaa waa islaamka bidaayadiisii muslimiinta meeshaasay ku dhuuman jireen waa guri dadbanoo buurta safa gadaasheedana ku yaala dadka indhahoodan aan si fiican si fiican uga qarsoonaanaya walaakiin xadaarin digtoonow baa la yidhi xadaar ahow nin digtoonnadiisa ka qaba waxaad ka digtoonaataa min an yaraaka inuu ku arka axadan axadun axad oo min qurayshin qoraysh markaa ka mid ah fa in ra'awka hadday ku arkaan facaluu bika wafacaluu facaluu bika way ku dhibayaan facaluu way kugu samaynayaan bika adiga dhib bay ku gaadhsiinayaan wafacaluu waayo wa anta adiga rajulun qariib nin qariib ah ayaa tahoo koyto ah laa casabiya casabiya laka kuuma sugnaan taxmiika ku ilaalisoo ku dhowrtaa walaa cashiiratan tolna cindaka agtaada mooho tansuurka kuu gargaarta tol gacan ku siiso wax kaa celisana ma joogaan nin qariiboo oo koytaa tahay dhulka ku tahay casabiyad iyo qabiil xoog leh oo ku difaacdana markaa malihide maba waa dhaqaaqay suhaybun suhayb oo wuxuu soo aaday ilaa daari larqami arqam gurigiisa xadiran asagoo digtoon oo yatalafatu milmilicsanaya yatalafadka macnaha asagoo dhinacyada eegayo iska fiirfiirinaaya ayuu soo baxay falammaa goortii balaqaha uu soo gaaray wajada cinda albaabi albaabkii agtiisa wuxuu ka helayba cammaar ibnu yaasirin camaar ibnu yaasir baa taagan wa kaana yacrifuhu min qabl horay buu u garanayay camaari asagu horay isku yaqiineen fataraddada waa ka laalaabtay laxdatan waxoogaa macnaa waa laba shakiyey ma gashaa ma la hadashaa ma iska socotaa fataradada laxdatan laxdo iyo qadar ayuu taraduday uma kabacdi danaa minhu waa u soo dhowaaday wa qaala wuxuu yidhi maa turiidu yaa camaar camaaro maxaad doonaysaa faqaala camaar wuxuu yidhi bal maa turiidu anta adig maxaad doonaysaa ila qof kasta kale wuu ka shakisan yahay adi maxaa rabtaa adi maxaa rabtaa baa ka dhacday faqaala suhayb wuxuu yidhi aradtu waxaan doonayaa an adkhula inaan u gala calaa haada rajul ninka fa asmaca minhu aan ka soo maqla maa yaqul waxau sheegaayo ninkaan nebinimada sheeganayaan rabaa inaan u tago aan soo dhegaystoon soo maqlo hadalkiisa faqaala camaar camaarna wuxuu yidhi wa ana uriidu daalika anna arrintaasaan doonayaa faqaala seeb wuxuu yidhi idan waayee nadkhulu macan aan ku wada galna calaa barakat illaahi ilaahay barakadiisa hayna geli isku mid baan nahe dakhala waa uu galay suhayb ibna sinaan aruumiy wa camaar ibnu yaasir calaa rasuuli illaahi rasuulka dushiisay u galeen sala allahu calayhi wasalam wastamaca waxay maqleenay dhegaysteen ilaa maa yaquul waxa uu odhanhayay fa ashraqa waa iftiimay nuuru liimaani iimaanka nuurkiisa fii sadrayhimaa laabtooduu ku ifay wa tasaabaqaa waxay u tartameenay isla markii bilaabeen inay u baratamaan fii maddaayidihima gacmahooda taagitaankeeda ilay rasuulkay u taagaan say wala mubaayacoodaan washahidaa waxay qireen an laa ilaaha ila allah waanna muxammadan cabduhu warasuuluh alla mooye alla kaloo xaqnimo lagu caabudaayey inuusan jirin nebi moxamedna rasuul allah inuu yahay waandayaa waxay ku dhammaysteen saxaabata yowmihimaa maalintoodaas oo dhan waxay ku dhammaysteen ay ku qaateen cindahu rasuulka agtiisa sal alla alayh wasalam yanhalaani ayagoo cabahaya oo ka qaadanaya min hadyihi hadyigiisii hanuunkiisa oo yancimaani ku nimcaysanaya bisuxbatihi la saaxiibitaankiisii la joogiisa maalintaasoo dhan rasuulka agtiisay ku qaateen way hadday soo baxaan in la qabto ama waxaa suuragal ah la arko walamaa aqbala alleyl habeenkii markii uu soo qaabilay oo wahada'at alxarakat xarakadii iyo socodkii shanqartiina ay degtay kharajaa markaasay ka soo baxeen min cindihi rasuulka agtiisa taxta junxi dulaami mugdiga habeenka hoostiisa ayay markaa ku soo baxeen waqad xamala wuxuu soo xambaarsaday kullun minhumaa mid kastoo labadooda ka mid ah min annuuri xagga nuurka min sadrihi laabtiisa maa buu ku soo xambaarsaday yakfii kaafinaysaa liidaa'ati addunyaa adduunka inuu iftiimiyo biasrihaa darafkiisa oo dhan adduunka asraaftiisii darafyaalkiisa nuur iftiimin karaa iyo mid kasta qalbigiisii ka soo qaatay maalinta taxamala suhayb suhayb wuxuu xambaartay uu dusha u dhigay nasiibahu qaybtiisii oo min ada qurayshin qoraysh dhibkoodii ahaa waayo qofkii islaama dhib baa la sargaarsiin jiray marka suhayb wuxuu u taxamulo u dulqaatay nasiibkii iyo qaybtii uu ka soo gaartay qoraysh dhibkeeda maca bilaalin asaga iyo bilaal wa camaarin wa sumaya wa khabaab iyo wakayrihim hayrkoodoo min casharaati almu'miniin tobaneeye mu'miniin ah cadaadis iyo dhibaato lagu haayey ayuu kala qayb qaatay waqaasa wuxuu dhadhamiyey min nakaali qurayshin qoraysh dhibkeedii iyo ciqaabkeeda maabuu ka dhadhamiyey low nasala haddii lagu soo dejin lahaa ciqaabka asaga la mariyey bijabalin dhagax la haddahu dumi lahaa culayska iyo dhibka uu lahaa dhibaatada la gaarsiiyey qoraysh ay gaarsiiyeen ee uu u sabray jabal haddii la gaarsiin lahaa waa dumi lahaa fatalaqaa daalika wuxuu kala kulmay arrintaa kullahu dhammaan uu ku qaabilay binafsin muطma'inatin naf xasilan oo degan saabiratin sabar badan li'annahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa suhayb yaclamu mid og anna طariiqa aljannata jannada waddada lagu gaaro maxfuufun inay ku xeerantahay ku wareegsan tahay bilmakaarihi waxyaabaha makaarihda ah waxyaabaha dhibka ah baa jannada lagu wareejiyey walaqad adina arasuul walamaa goortiidheh adina arasuulu rasuulku uu u fasaxay liasxaabii asxaabtiisa bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiinati magaalada madiina cazama wuxuu goostay suhayb calaa an yamdiya inuu tago fii suxbati rasuuli rasuulka la jirhkiisii wa abiibakarin iyo abiibakar inuu la saaxiibo laakina laakiinse qurayshan quraysh baa shacarad waxay ogaadeen oo ay dareemeen bicasmihi go'aankiisa suhayb cala alhijrati uu rabo inuu hijrada aado fasadathu markaasay hor istaagtay way hor istaagtay oo waxay ka hor istaageen can ghaayatihi ujeeddadiisii ama wejigiisii haayadii u socday ayay ka oodeenay ka hor istaageen wa aqaamad waxay istaajiyeen calayhi korkiisa alruqabaa waardiyaalo waardiyaalaa loo sameeyey kuwa ruqaba ah say u ilaaliyaan xataa intii laa yaflitawsan uga baxsanin min aydihim gacmahooda suusan reer maka gacmahooda uga baxsanin ayaa waxaa loo sameeyey ruqabo iyo kuwo waardiyaal ah oo wayaxmila hadduu ka baxsadana uu xambaarto macow asaga micigiisa maa darratu wixii ay ku soo daadisay calayhi korkiisa adtijaaratu tijaaradii oo min fidatin wa dahabin fida iyo dahab ah wixii tijaarada ay ku soo qubtay uu ka helay waayo macnaha uu ka faa'iiday suusan ula baxsanin gacmahoodan uusan ka fakanin yaa ruqabo loo sameeyey dalla wuxuu noqday suhayb bacda alhijrati rasuuli rasuulka hijradiisii ka bacdii wa saaxibihi saaxiibkii abibakar yataxayanu mid raarraadsadaa oo u kuurgalo oo dalbada alfursa fursad fursad unbuu raadinaya maalintaa wixii ka dambaysay lillixaaqisuu u haleela bihimaa labadooda fursad uu intuu ku baxsado ka bacdina uu u aada xaggooda rasuulka iyo saaxiibkii taasuu raadiyey falam yuflix laakiin kuma guulaysanin waa u suurageli weysayoo kuma guulaysan id wakhti kaanad ay ahayd acyunu ruqabaa'i waardiyaasha indhahooda saahiratan kuwa ku soo jeeda calayhi korkiisa saasaa loo ilaalinayaa habeen iyo maalin mutayaqidatan kuwa ku baraarugsan lahu asaga kuwa mutayaqido ahoo toosan oo ku soo baraarugsan asaga ay yihiin way u suurogeli weysay falam yajid uma helin sabiilan waddo hayra allujuu'i magangal maahane inuu magangalo ila alxiilati xiilad tab haddana inuu magangal macnaa ila allujuuc inuu u iisho ee uu raadiyo ila alxiilati tab inuu raadiyo uga baxsada maahee wax kale waa u suurogeli weysay ilan afar iyo labaatankii saac saasay markaa u dultaagan yihiin fii daati laylatin habeen habeenooyinka u saaxiibka baaridatin ee qabow habeen qabowna ay tahay akara wuxuu badiyey suhayb min alkhuruuji aaditaan iyo bixitaan ila alkhalaa musqusha uu aadayo kaannahu sidii yaqdii nin gudanaya alxaajata xaajo sidii nin caloosha laga haayo ee qofka caloosha laga qabto waa galaa waa soo baxaa markuu fadhiisto haddana waa noqdaa waa soo baxaa sidii buu sameeyey fa kaana wuxuu ahaa laa yarjicu midaan ka soo laaban min qadaa'i xaajatihi xaajadiisa gudashadeeda xataa yacuuda ilayha haddana waa ku noqona musqushuu galaa cabaaru iska fadhinaa iska soo baxaya haddana waa gala uu soo baxayaa xeeladaasuu sameeyey fa qaala bacdu ruqabaa'ihi kuwii waardiyeynaya gobol ka mida libacdin qaarka kale waxay u dhaheen ayibuu nafsan diib nafsada buu yidhi macnaha ku farxa ayuu ula jeedaa ayuu ula jeedaa farxa buu dhahay ayibuu diibeeya nafsan nafsadda faإna اllaata wاlcuza labadii ilaah ee laata iyo cuza shaqalaahu suhayb waxay ku mashquuliyeen bibaطnihi calooshiise cudur bay intay u keeneena caloosha looga dhegay marka waa iska seexan karnaa bay dhaheen hadda wixii ka dambeeya naftiina u farxo tiibiya uma aawowhu waxay u dumeen uma aawow waxay aadeen ilaa madaajicihim makaanu jiifkoodii way iska seexdeen waardiyaalkii wa aslamuu waxay u dhiibeen cuyuunu mindhahooda ilaalkaraa hurdo manaa way seexdeen baa laga wadaa horday u dhiibeen indhahoodiiyo way isdhegeliyeen indhihii way seexdeen fa tasallala waa ka sii siibtay marka sahiibun min baynihim dhexdooda waa ka dhex dusay baa laga wadaa wayamama wajhaha wejigiisa wuxuu saaray shadra almadiinata magaalada madiina shadra almadiinati ayaysa ayuu saarayo dhankii madiina ayuu u baxay lam yamdi kama soo wareegan hayru qaliilin waxaan badnayn calىa raxiili suhaybin suhayb raxiilkiisii iyo safarkiisii xataa faطina lahu ilaa ay fahmeen ruqabaaؤuhu waardiyaalkiisii alla inuu baxsay bay fahmeen fahabbuu markaasay soo boodeen min nawmihim hurdadoodii bay ka soo boodeen madcuuriina ayagoo argagaxsan wamtadaw waxay ku fadhiisteen khuyuulahum fardahoodii yay dhabarka uga fadhiisteen asawaabiqii dheeraynayay farasba faras buu ka dheereeyaaye kuwa sawaa'iqda ahee dheereeya ayay dhabarka ugu fadhiisteen wa aطlaquu waxay sii daayeen acnatahaa hogaankeeda faraska marka hoggaankii acnadka xoog loogu qabtana waa cadaadismaa haddii la sii daayena xoog buu u baxaa markaa acnadkiisii iyo hogaankiisii ayay sii daayeen khalfahu gadaashiisa xataa adrakuuhu ilaa ay haleeleen ilaa ay ka daba tageen ayay socdeen falammaa goortii axasa uu dareemay bihim ayaga falamaa goortii axasa uu dareemay bihim ayaga waqafa suhayb wuxuu igu istaagay calaa makaanin caalin meel sarraysa makaan caali ah ayuu koray wa akhraja wuxuu la soo baxay sihaamahu sihaamyooyinkiisii gamuunadiisiibuu min kinaanatihi gaboydiisii ka soo bixiyey kinaanooydiisii ayuu ka soo bixiyey sihaamkiisii janaanad waxaa loola jeedaa waa kiishka lagu rito gamuunada ayuu la soo baxay wawatara wuxuu adkeeyey xoog u xidhay qawsahu qaansadiisii qaansadiisiina waa adkaystay wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara quraysh quraysh macsharteediiyey laqad calimtum waad ogtihiin wallaahi baan ku dhaartay annii anigu min arma annaas inaan ahay dadka ninka ugu shiishka badan aad inaan shiishla u ahay way ogtihiin buu yidhi oon ahay midka dadka ugu armisane ugu shiishidda badan wa uxkimuhum inaan ahay dadka midka ugu sugid badan isaabatan xagga asiibitaanka iyo lahiritaanka meel kastoo la tooganayo la shiishaayana inaan ahay ninka ugu axkimsan ugu sugid badan xagga asiibitaankii la haleelka wa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laa tasiluuna gaari maysaan ilaya xaggaygo ima qaban kartaa xataa aqtula ilaa aan dilo bikulli sahmin gamuun kasta macii ani ah rajulan nin oo minkum adinka idinka mid ah xabaddan soo tuuraba waa ku dhacaysaa buu yidhi shan haddaan watana shan baan idinka dili toban haddaan watana tobanaan idinka dilayaa buu yidhi waad og waa wallaahi baan ku dhaartay laa tasiluuna ma i soo gaari kartaan ilaya xaggayga xataa aqtula ilaa aan dilo bikulli sahmin sahmi io gamuun kasta oo macii micigayga ah rajulan nin oo minkum adinka idinka mid ah uma bacdi adribukum aan idinku garaaco markay gamuunta iga dhammaadaan bisayfii sayftayda kadib markay gamuunihii gacmihii ka dhammaadaan aan seefta la soo baxo maa baqiya intii ku hartay ay ku jirto ay baaqi ku tahay fii gacantayda shay-un shay ka mid ah hadday jabto amaad iga qaadataan ma iga dhacdo waa gooni intay gacantayda baaqi ku tahay shay ayada ka mid ah inaadan i karin faqaala qaa'ilun ku hadlahayey baa wuxuu yidhi oo minhum ruqabadii ka mid ah wallaahi baan ku dhaartaye laa nadacuka kaaga tegi mayno tafuusu inaad ku liibaanto minaa annaga aad nooga liibaanto binafsika wa maalika naftaadii maalkaaga xoolahaagii oo dhan inaad qaadato adigiina aad baxdo maba ku dhaafayna macnaha saasuu ula jeedaa faqaala qaa'ilu minhum wallaahi laa nadacuka kaa tegi mayno tafuusu adoo naga guulaysanaya minaa xaggeena oo nooga qaalib noqonaya binafsika wa bimaalika naftaada iyo maalkaaga laqad atayta waad timid oo waad soo gashay makata maka sucluukan adoo faqiir ah sucluug adoo xaqiir ah sucluug adigoo ahoo daciif ah ayaad soo gashay faqiiran oo faqiir ah fa akhnayta waad hodantowday oo waad taajirtay wa balaqta waad gaartay maa balaqta waxaad gaartay ninkaagan dahabka iyo qalinkii fidada leh baad noqotay saad u shaqaysanaysay fa qaala wuxuu yidhi an ra'aytum bal ii warrama in taraktu lakum haddaan idinkaga taga idinka maalii maalkayga oo dhan atakhallawna sabiilii miyay dhaafaysaan waxaan idinka aad leedihiin xoolaad la tegaysaa kulli haddaan idin siiyo waxna aan idinka reebanin ma ii bannaynaysaan atakhallawna ma ii bannaynaysaan oo ma ii dhaafaysaan sabiilii waddadayda qaaluu nacam haabay dhaheen haabay dhaheen fadallahum wuxuu tusiiyey calaa mawdici maalihi maalkiisa meeshii uu yaalay oo fii beytihi gurigiisa uu ka yaalay fii makkata maka intuu soo kaxeeyey ayuu dhahay meeshaana dahabkaa ku jira intana qalinkiibaa ku jira intana xoolaa ku jira ee baxsada famadow ilayhi way la tageen oo way raaceen waakhaduuhu canhu waakhaduuhu wayna ka soo qaateen maalkii minhu xaggiisa umma alaquu saraaxahu waddadiisay usii daayeen marka way fureen alaquu saraaxahu waddadiisiibay u fureenoo way iska sii daayeen akhada wuxuu bilaabay ama uu gudagalay suhaybun suhayb yuciddu inuu dadejinayo assayra socodka inuu socodka boobsiinhayo naxwa almadiina dhanka magaalada madiinuu bilaabay faaran uu la baxsanayo uu la fakanayo bidiinihi diinkiisii ila allaahi alla xaggii hayra e, aasifin asagoon murugna ka qabin cala almaali maalkii hayra aasifin asagoon wax muruga ka qabin asagoon ka murugoonaynin cala almaali maalkii alladii maalkaasoo anfaqa uu ku bixiyey fii jambayhi labadiisa dhinac zahrat alcumri cumrigiisa meesha ugu fiicnaa sahrada waa markuu dhallinyar ahaa wixii uu kasbaday ee uu shaqeeyo jaanbihiisii ku bixiyey kama murugoonin waayo xoolaa dhallinyarnimo tacabkeeda ku bilowday waxoogaa aad xaag u sii shaqaysay oo mar allaala markaad uruurisay lagaa qaatay murugteeday leedahay asaga maba ka murgoonin baa la yidhi wax muruga kama qabanin hayra asifin cala almaali aladii anfaqa fii janbayhi zahrat alcumr se cumrigiisa meesha ugu quruxda badnayd wa kaana wuxuu ahaa kullamaa mar kastoo adarakahu ay haleesho oo ay qabato allo markay qabato daal tacab mar kasta uu qabto iyo wa asaabahu tacabu tacabkana uu asiibo waa dhibkee mar allaala markii saas uu noqdo istafizahu waxaa kicinayay haddana waxaa isla markii dardar cusub gelinayay ashawqa hilowgii ilىa rasuuli اlaahi rasuulku uu qabay sal alيه wasalam cabaar markuu daalo waa is leeyahay nebi moxamed baa kuusoo soo dhow sal alيه wasalam markaasuu nashaad iyo firfircoon helaya fayacuudu ilayhi waxaa usoo soo laabanaya nashaadu firfircoonaantiisa wayuwaasilu sayrahu kolkaasuu socodkiisii xidhiirinayay falamaa goortii balaqa uu gaaray quba quba quba meesha la yidhaahdaa mar allaala markii uu gaaray waa qaryo laba mayl magaalada madiine u jirtee meel allaala markuu meesha galay waa meeshii ugu horraysay nebiga uu ku degay oo masaajidkaa quba uu ka aas-aasay ra'aahu rasuulu rasuulkiibaa arkay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nebigii wuxuu arkay ninka lagu magacaabo suhayb oo muqbilan soo qaabilay marka waa kana suhayb oo soo socdaa fa hasha lahu waa ku farxay wa basha aad buu ugu farxay macnaha bashiga waxaa waaye farxad wejiga ka muuqata bashaashnimo ah ayuu nebigu sameeyey wa qaala markaasuu yidhi rabixa albaycu ya abaa yaxyaa rabixa albaycu saasay markaa ku timid beecii waa ribxay waa la faa'iiday oo beecii waad ku faaiday ya abaa yaxyaa wa kararahaa alaaan saddex jeer buu ku celceliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam beecu waa maxay waa lacagtiisii laga qaatay ribix baa loo arkaa sababtu waxay tahay jannuu dhaasiistay janno ayuu markaa dhaasiistay hanti la qaatay oo laga dhacayay gaalla ka qaateen oo nebiga loo sii daayaa rasuulku ribix uu ku tilmaamay sala allahu calayh wasalam ribixa meesha aan u malayna ma jiro ribixu wuxuu jiraa mar allaala markaad fahamka diinka qaadato cilmi fiican aad barato waddada mustaqiimkae ilaahay iyo jannada ku gaarsiinaya aad qaadato oo aad raacdo wax allaala wixii kaaga baxda haddii la doonee wax allaala wixii hantiba ha kaaga baxdee beecaagii waa lagu ribxay waad liibaantay waadna faa'iday waadna faa'iday ayuu rasuulku yidhi rabixa albaac yaa abaa yaxya waa kunyadiisii wakararahaa wuu ku celceliyey alaaan saddex jeer facallat waxaa kor noqotay alfarxatu farxadii ee ka soo daahirtay oo ka soo kor noqotay wajha suhaybin suhayb wejigiisa wa qaala wuxuu yidhi wallaahi maa sabaqanii ilayka ilaahay baan ku dhaartay igama kaa soo hormarin xaggaaga axadun qof yaa rasuula allah waayo anigaa arrinta laygu sameeyey qofka ugu horreeyey oo kuu imaanayna aniguu ahaa wamaa akhbaruka ma kuu sheegin marka bihi arrintan ilaa jibriilu jibriil ma ahani cidda iga soo dheerayn karta waa allah subxaana watacaala qof kaloo hadda iga soo hormaray ama u jeeda xoolihigii in la qaatay oo kuu sheegay ma jiro rasuulku asagoon looga sheekaynin saasaa igu dhacdayna nasiib uusan dhihin meel dheer markuu ka arkayba rabixa albeec iyo abaayaxuu kusoo booday beecii waa ribxo waa la waa la faa'iidey oo waa la liibaanay oo waa la ribxay beeciina waa lagu taajiray ya abaa yaxya markaasaa farxaddiisii kor noqotay suhayb wejigiisii ka soo kor noqotay wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi maa sabaqanii ilayka igama kaa soo hormarin axadan yaa axad yaa rasuul allah macnaha ma eh, maa sabaqanii ilayka axadun axad iga kaa soo hormaray ma jira yaa rasuul allahi rasuulkii allow wamaa akhbaraka mana kuu sheegin bihi arrintan ilaa jibriilu jibriil ma ahane xaqan waa dhab laqad rabx wuu ribxay albaycu beeci waa lagu ribxay wasadaqa waxaa u rumeeyey daalika arrintaa waxyu samaa samada waxyigii ka soo degay samada waxyigii ka soo degay ayaa arrintaa rumeeyey wa shahida calayhi waxaa markhaati ka noqday jibriil xayثu meel oo nasala uu soo degay fii suhayl suhayb uu ku soo degay arrintiisa qowlullah ilaahay qowlkiisa caza qaalib ahaa oo wajalla weynaaye wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man yashrii nin iibsanaaya nafsahu nafsadiisa ibtiqaa'a mardaati illaahi dalab iyo doon uu doonahayo ilaahay raadi ahaashadiisa wallaahu ilaahayna ra'uufun waa alla u tura bilcibaadi addoommada ilaahay addoommada ra'uuf ayuu u yahayoo waa u turaa dadaa mar allaala markay dariiqay diinta ku raacaanay raadi ahaasho alla waayaan meel ay u maraan xooloodii hantidooda bixinayo gadanaya buu dhaha ilah subxaana watacaala wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man mid baa ka mid ah yashari iibsanaya ama iibinahya nafsahu nafsadiisa maalkiisa wixii uu haystay muxuu u bixinayaa ibtiqaa'a mardaati illaahi waa doonid iyo alab ii raadin uu raadinayo ilaahay raadiyaashadiisa wallaahu ilaahayna ra'uufun waa alla ra'uuf ahoo u tura una turid badan bilcibaadi addoommada subxaana wa tacaala addoommadiisa aad buu ilaahay ugu turaa fatuubaa laan janna lisuhayb bay u sugnaatay bin sinaan arrumiy iyo wa xusnu ma'aab marjic wanaagsan tuubaa farxad laan jannaadna waa la yidhaahdaa say noqoto tuubo waxay u sugnaatay iyo janno iyo khayr iyo wanaag miro jannaad geeda jannaad lisuhayb suhaybkii nin sinaan ahaa sinaan cunugiisii arruumiyi ee ruumi loo nisbeeyey waxaan baranay oon ogaanay ruumigaana inuusan reer rooma ka mid ahayn sababtii ruum loogu bixiyeyna waan soo ogaanay in badan baa dadka marka waxay u maleeyaan suhayb ruumi reer ruumin u ahaa sababtaasuu ruumi ahaantii loogu nisbeeyo gacantoodii riqnimuu galay saan soo baran oo soo ogaanay ka bacdi xagga qaabkiisana qaab carbeed uma ekayn waayo aad buu u caddaa carabtu way cascas yihiin laakiin dadkan kale yurubiyaanka caddaantooda waxaa ah mid sare saa darteed timahooda wuu mudooyin carabta inta badan raggaa kalena caam taqaanaa kalari waxyaabo kala waaye marka wiilkan timihiisana way gududnaayeen caddaantiisuna way caddayd mar allaala markuuma ka tegayna carabkiisaa culays saarnaayo carabiga si fiican uguma hadli jirin saa darteed bay loo bixiyey sohaybkii reer ruumi ahaa roma saasaa markaa loogu nisbeeyey ama talyaaniga saa darteed baa ilaahay aayaddan soo dejiyey wa min annaasi man yashrii nafsahu ibtiqaa'a mardaati illaahi doonid raadi ahaasho ilaahay ay doonayaan wallaahu ilaahayna ra'uufun waa alla ra'uuf ahoo u tura bilcibaadi addoommada fatuubaa laan jannaad ama miro jannaad ama geed jannaad ama jannada laftigeedaba lisuhayd bin sinaan arumi bay u sugnaatay iyo wa xusnu mahaabin noqosho iyo marjic wanaagsan marjic wanaagsan waa jannada waa raadihaasho ilaahay waa khayr iyo wanaag intaasoo dhan uu markaa helo qisadii suhayb arrumiya meeshaasaan markaa uga baxnay saxaabi kaloo ka qiso cajaa'ib badan waayo midba ka kale ka ka sii dambeeya qisadiisa aad iyo aad bay u tahay mid dhaxalgal ah oo dersi ah oo cibro ah ayaanu qaadan doonnaa haddana haddii rabbi idmo waa abudardaa saxaabiga lagu magacaabo iyo habeen dambe haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala balse meeshahay noo joogto wabilaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam